رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين guubaa lagu guubaabiye ayuu baab u yahay alsultaan iyo waalqaadi iyo wakayrihima ninka sultaanka ee madaxweynaha ninka qaadiga ah ee xukunka haysta iyo labadooda cidda aan ahayn oo min wilaati lumuur madaxda ka mid ah inay samaystaan cala itikhaadi macnaha in lagu guubaabiyo cala tikhaadi samaysasho wasiiri saalixin wasiir nin fiican ahoo saalixa inay samaystaan iyo wa taxdiirihim ka digtoonaantooda ay ka digtoonaadaan min quranaa'i suu'i saaxiibada xunxunka ah iyo walqabuuli minhu inay xaggooda wax ka aqbalaan oo ay ka yeelaan qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi al akhilaaa'u saaxiibadu yowma idin maalintaas waa maalinta qiyaamee bacduhum qaarkood libacdin qaarka kalow caduwun cadow u yahay ila almuttaqiin muttaqiinta maahane kuwa ilaahay ka cabsadee alla dartii iyo iimaan ku walaaloobay maahan wa can abi saciid iyo wa abi hurayra radi allaahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa bacaha allaahu ilaahay ma soo dirin min nebiyin nebi wala istakhlafa mana madaxaynin min khaliifatin qof khaliifo madax ah ilaa kaanat lahu ilaa hadday uu ilaahay nebi soo dira ama khaliif uu sameeyana kaanat lahu waxaa u sugnaa ilaa kaanat lahu waxaa u sugnaa madaxa ama ninkaa nebiga ah bitaanataani bitaanadu waa saaxiib sireed ama saaxiibka kuu dhow ee aad kuugu soo dhow bitaanatun bitaanana ta'muruhu wuxuu amrahayaa bilmacruufi wanaag taxuduhu wuuna ku guubaabinayaa wuxuu ku tirtirsiinayaa calayhi macruufka wa bitaanatu bitaanadkii waday kalena ta'muruhu bishar sharta ayuu amrayaa wa taxuduhu calayhi wuuna ku guubaabinayaa waalmacsuumu macsuumka iyo qofka ilaasanna man casama allah waa qof uu ilaahay ilaaliyey subxaana wa tacaala macsuum waa qofkuu ilaahay macsuum ka dhigay can caaishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa aaraada allaahu hadduu iamiiri madaxweyne qofka amiirka ah khayran hadduu khayr la doono jacala lahu wuxuu u sameeyaa uuna u yeelaa wasiira sidqin wasiirun ah wasiir sidqi ah ayuu markaa u sameeyaayo in nasiya hadduu hilmaamana dakarahu eh, wuu xasuusinaya wain dakara hadduu xasuustana acaanahu uu ugu kaalmaynayo waidaa araada hadduu la doono bihi asaga wa amiirkii hayra daalika arrintaa kayrkeed macnaha hadduusan khayr la doonin waayo uu shar la doono jacala lahu wuxuu ku yeelaa wasiira suu'in wasiir iyo kalkaaliya in hadduu hilmaamo lam yudakirhu ma xasuusinayo wa in dakara hadday dhacdo inuu asagu ugu kaalmayn maayo rawaahu abuu daawuud baa biisnaadin jayid ku wariyey calaa shardi muslim baabu nahy reebid layska reeba baabkeedii waaya can tawliyati alimaara in la tawaliyo oo imaaradii madaxtinimada la qabto iyo walqadaa'i xukunka iyo wakayrihimaa wixii ka soo haray oo min alwilaayaati maamulada ka mid ah liman in loo tawalliyoo loo dhiibo sa'alahaa weydiisanaya aw xarasa ama ku dadaalaya calayha korkeeda oo facarada bihaa u soo banbaxaya issoo sharaxaya hallay doorta dhahaayo inaan loo tawallinin baabu nahyi reebi layska reebo baabkeedii waaye can tawliyati alimaara u dhiibid hogaaminta in loo dhiibo waalqadaa'i iyo xukunka iyo wakayrihimaa wixii ka soo haray min alwilaayaati maamulada ka mid ah liman sa'alahaa in loo dhiibo qofka weydiisanaya oo dhahaya madaxa layga dhigo aw xaraso ama ku dadaalaya calayhaa dusheedoo fa carada bihaa usoo dambaxaya banbaxaya u soo sharxaya marnaba inaan loo dhiibin can abi muusa alashcari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi daqaltu cala alnabiy nebiga dushiisaan u soo galay ana ani iyo wa rajulaani laba nin oo min banii cammi ilmo adeeraday ah laba wiil oo ilmo adeero aan ahayn iyo aniga ayaa nebiga u soo galnay fa qaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow amnirna can bacdi ma noo amar oo noo dhiib qayb ka mid ah maa wixii wallaaka allaahu ilaahay uu kuu dhiibay hogaamintan iyo maamulkan ilaahay kuu dhiibay wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi midla daalika saasoo oo kale faqaala wuxuu yidhi nebiga innaa anagu wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay laa nuwalli u dhiibi mayno haada camal camalkan ee kan ah hogaaminta iyo madaxtinimada u dhiibi mayna axadan sa'alahu qof weydiistay ow amase axadan axad xarasa calayhi ku dadaalay muttafaqun calayhi qof ku dadaalaya inuu qabtii qof halay dhiiba yiri labada u dhiibi mayno abuu muuse ma uusan ogeyn inay su'aashaa u socdaan balse waa u raacay mar allaala markay isla tageenna arrintaasaa markaa dhacday kitaabu aladab adaabtii buu kitaab u yahay baabu alxayaa sariigtii ayay baab u tahay wa fadlihi fadliga sariigtu ay leedahay iyo walxafi guubaabo laysku guubaabiyo cala altakhalluqi bihi in da'dii caada laga dhigto inay dadku dhaqan ka dhigtaan sariigta haddii la xishood beelo dhibaataa imaanaysaa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mara wuxuu soo maray calaa rajulin nin ninkaasoo min alansaari reer ansaareed ah wahwa asagoo yacidu waaninaya akhaahu walaalkii fi lxayaa'i sarigta ka waaninaya war adi xishood dugniga maa waxay xishoodkan naag maa tahay xishoodkan xaggee ka keentay war xishoodkaa naga gaar saasuu dhahayo nebigu wuu soo maray faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana wuxuu yidhi dachu daa wardhaaf ha xishoodee fa ina alxayaa'a sarigtu min aliimaani iimaankay ka mid tahay in la xishmid yahee dhaaf dhaaf ha sariigtee dachu daa fa ina alxayaa'a sarigtu min aliimaani iimaankay ka mid tahay muttafaqun calayhi wa can cimraan bin xusayn radia allaahu canhuma qaal qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alxayaa'u xishoodku laa ya'ti lama yimaado ilaa bikhayrin khayr maahee muttafaqun calayhi qof kasta qofka kale intuu ka xishood badan yahay wuu ka khayr badan yahay ilan sariigtu waa shay muhiim ah waa arrin aad yaad u qiimo badan qofka muslimkaa way qurxisaa wayna wanaajisaa alxayaa'u xishoodku laa ya'tii lama yimaado ilaa bikhayrin khayr maahayn muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim waxay ahayd alxayaau khayru kullu xishoodku waa khayrka dhammaantii ow amase qaala wuxuu yidhi alxayaa'u kulluhu khayr xishoodka dhammaantiis khayr waaye wa can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa sittuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood fa afdaluhaa waxaa u fadli badan iimaanka oo u sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah qowlka la yidhaahdaa u sarreeya wa adnaaha waxaa ugu liitoo u yar imaadatu alada dhibka oo laga fogeeyo laga dhaqaajiya can ariiqi waddada waalxayaa'u sarigtuna shucbatun min aliimaani waa qayb iimaanka ka ayuu yidhi nebiga muttafaqun calayh iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama waa dhowr iyo lixdan shucbi oo qaybood laa ilaaha ila allah baa iimaanka u sarreeya waxaa u hooseeya waddadoo la xaaqo dhibka iyo waxa dadka dhibaya laga qaado waa meesha ugu hoosaysaa xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah waalxayaa'u sarigtuna shucbatun min aliimaani waa shucbo iyo bar ama qayb iimaanka ka mid ah muttafaqun calayhi albidcu bikasri albaa'i ba'da oo la hoos dhiga la akhriyaa wayajuusu fatxaha waa la kordhigi karaa oo way bannaan tahay in la fadxiyo badca haddaad nahdii dilca waa iskunni wahwa min alhalaaati waa tirada saddex ka bilaabata ila alcasharati toban magaarta cashara washucbatu alqibcatu waa gobob waalkhaslatu iyo qayb waa zuulin waalana maa yu'adii waxa dadka dhibo waaye ka xajarin dhagax wa shawkin qodax wa tiinin oobo wa ramaadin dambas waqadarin wasaq iyo wanaxwi daalika wixii markaa la mid kaasaa la yidhaahdaa wacan abi saciidin alqudriy radia allahu canhu qaala kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa ashaddu xayaa'an xishood midka uga daran ashadda xayaa min alcadaraa'i gabadha bikrada ah ee fii qidirihaa qolqolkeeda iyo qolkeeda daaqilka ku jirta say u sariigata nebigaa kaga xishood badnaa fa ra'a haddii uu arka shay-an shay shay yakrahuhu ou nacaayo karaasanaayo carafnaahu fii wajhihi wejigiisaan ka fahmi jirnay arrin ay fiicneen aan fiicneen hadduu qofku sameeyo wejigiisaan ka garan jirnay nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen xaqiiqatu alxayaa'i sabibta xaqiiqdeeda waxa waaye khuluqun waa dabeeca yabcafu ku bixisa qofka calaa tarki alqabiix waxaa qabiixa ee qurunkaa inuu markaa ka tago wayamnacu ka mancinaya min altaqsiiri gaboodfal fii xaqin bilxaqi mid xaq u saaxiiba xaqiisa in lagu gaboodfalo wa rawayna waan warinay can abi alqaasim aljunaydi ninka lagu magacaabo raximahu allah qaala inuu yidhi alxayaa'u sariigta la sheegayo waa ru'yat alaalaa waa in qofku uu arkaa nimcooyinka ilaahay siiyey ay nacm baan oola jeedaay iyo wa ru'yat altaksiir waxaa ka dhalanaya baynahumaa labadaa beynkooda xaalatun xaalad tusamaa lagu magacaabo xayaa'un sariig xaalad sariig lagu magacaabo ayaa ka dhalanaysa markaa baabu xukmi sir sirta oo la ilaaliyo ama ilaalinta sirta ayuu baab u yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wa awfuu bilcahd ballanada oofiya ina alcahda kaana mas-uula ballantu waa mid layska weydiiyey xaggeedii can abi saciidin alqudri qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ina min ina min ashari nnaas dadka kuwa ugu sharta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa mansilatan xagga mansilada iyo booska alqiyaamati maalinta qiyaamo alrajula waa nin ninkaasoo yufdii gaarahaya ila almar'atina oo watufdii ilayhi ayaduna ay ninkii gaarayso uma yanshuru kadibna fidinahaya siraha sirteeda asagiina sirtiidii uu fidiyey ayadiina sirtiisiibay fidisay waa dadka ugu shar badan alla agtiisa xagga mansilada xagga sharafta qadarinta iyo mudnaanta waa nin iyo naag is-isgaaray xataa hadday isqabaan oo waxyaabaha mucaamalaadka ee sariirtu intay timaado ninta asaguna uu baxo dadku uga sheekeeyo ayaduna ay saaxiibbadeed uga sheekayso waa dadka alla agtiisa ugu xun idan asraarta in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay xuquuqda labada isqabta waxaa ka mid ah mid kasta ka kale inuu sirtiisa u xafido inuu asraarta u ilaaliyo laba dameer oo suuqa isku boogay la mid yihiin nin inta naa gaaray naagna nin gaartay kadibna mid kastaa sirtiisii bannaanka markaa dhigay rawaahu muslim can cabdulaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana cumara radia allaahu canhu xiina wakhtigii ta'ayamad ay garoobowday bintuhu gabadhiisii xabsatu xabsa gabadhii xabsaasi ayaa garoob noqotoo ninkiibaa ka dhintay qaale wuxuu yidhi laqiitu cusmaan bna cafaan baan la kulmay oo asagna naagtii ka dhimatay fa caradtu calayhi waxaan u bandhigay xabsata xabsaan u bandhigoo waxaan idhi xabsa ma kugu daraa faqultu waxaan idhi in in shi'ta haddii aad doonto ankaxtuka xabsata xabse aan kuu guuriyo ma kuu guuriyaa binta cumara cumar gabadhiisa ah qaala cuhmaan wuxuu yidhi sa'anduru fii amrii waan ka soo tashan doonaa buu yidhi arrintayda falabistu waan nagaaday layaaliya dhowr habeen tumma kabacdi laqiyanii wuu ila kulmay faqaala wuxuu ii yidhi qad badaa lii waxaa ii soo muuqday aniga anlaa atasawaja inaanan gursanin yowmii haadaa maalinteydaan ee tan falaqiitu bakarin ayaan la kulmay buu yidhi haddanana sidiiq faqultu waxaan idhi abuubakarow in shi'ta ankaxtuka xafsata binti cumar haddaad doonto aan kugu dara casoo gabadhaydii ah asamata abuubakarna wuu iga aamusay radia allaahu canhu falam yarjic ilaya shay-an xaggaygana wax jawaab ah iima soo celinin ma ii jawaabin fa kuntu waxaan ahaa calayhi korkiisa awjada minii mid iiga carab badan xaggayga calaa cuhmaan radia allaahu canhu maan caradii aan u qabtay xanaaqii iga qabtay kiiga aamusay falabistu waan nagaaday buu yidhi cumar layaaliya dhowr habeen uma khatabahaa waxaaba iga soo doontayba gabadhii xabse ahayd annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam fa ankaxtuhaa iyaahu nebigan u guuriyey rasuulkan ku mehriyey falaqiini waxaa ila kulmay abuu bakar qaala wuxuu ii yidhi lacallaka waxaa la arkaa wajadta calaya inaad ii xanaaqday xiina carabta markaad ii bandhigtay calaya korkeyga xabsata xabsa oo falam urjic ilayka shay-an aan waxba kuu jawaabin markaad i tiri ma kuugu daraa xaqsan oo aan kaa aamusay inaad iga carootay baa la arkaa buu yidhi markaan kuu jawaabi waayey faqultu waxaan idhi buu yidhi cumar nacam haa maxaan kugu xanaaqi waayey nin dhanoo gabadhiisii kuu bandhigay oo ku leh gabadhayda ma kuugu daraa oo laga aamusayo maxay tahay cuhmaanaba baroono ma rabi iyidhi macnaha ama xilligaan diyaar ma ihi faqultu nacam qaala wuxuu yidhi fa innahu lam yamnacnii waxaa iga reebahaya an arjica inaan celiyo ilayka xaggaaga aan jawaab ku siiyo fii maa carabta calaya waxaad korkayga u soo bandhigtay inaan jawaabteeda ku siiyo waxaa iga mancinayay wax kale ma aha ilaa annii anigu kuntu waxaan ahaa calimtu mid ogaaday oo og ana alnabiya sala allahu calayh wasalam dakarahaa inuu sheeg sheegaayay rasuulkaa xusaayoo dhahaya xabsaan raba falam akun ma aanan ahayn anigana liafshiya mid faafiya sira rasuuliillaahi rasuulka sirtiisa sal alla calayh wasalam nebiga sirtiisa inaan bannaanka dhigaan diidaayay walow tarakahaa hadduu ka tegi lahaa nebiga ousan guursan lahayn xafsana la qabiltuhaa waan ka aqbali lahaa qowl wuxuu yidhi ta'ayamad ay saarat bilaa zawj nin la bay noqotay baa laga wadaa lama guursanin oo macnaha ninkii baa ka dhintay khunays ibnu xudaafa asahli aa dagaalkii badan uga dhintay wa kaana zawjuha ninkeedana tuwafi waa la oobsaday wadabta xaradan loola jeedaa inaad iga carartay can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kunna waxay ahaayeen aswaaju nnebiy nebiga xaasiskiisa sal allah calayh wasalam cindahu agtiisa nebiga waa markuu dhiman rabay ayaa xaasiskiisa weygaarar joogeen fa aqbalad waxaa timid oo soo qaabishay faadimatu radia allaahu canha waa gabadhiisa ayaa timid tamshii ayadoo soconaysaa maa tukhti'u gafimayni mishyatuhaa socodkeeda min mishyati rasuuliillaahi rasuulka socodkiisa marka loo barbardhigo shay-an waxba iskuayeenoo way isku ekaayeen falamaa goortii ra'aahaa uu arkay nebiga gabadhiisii faadumo raxaba biha wuu soo dhoweeyey wa qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowow biibnatii gabadhaydii gabadhaydiiyey soo dhowow humma ajalasahaa kadibna wuxuu fariisiiyey can yamiinihi dhinaciisa midigta ah oo can yasaarihi ama bidixdiisa dhinaciisa midigta ah ow shimaalihi dhinac ama bidixdiisa uma kadib saaraha <coughs> wuxuu ku siriyeystay uu ku qarsaday hadal fabakad way qoysay faadima bukaa'an shadiidan oohin adag bay markaa qoysay aad bay u oysay falammaa ra'aa markuu arkay rasuulka jazacahaa jazacahaa argagaxeeda saaraha wuu ku siriyeystay haddana alhaaniyata mar markii hore aad bay u argagaxdoo aad bay u oysay kadib buu dhegta kale wax ugu sheegay haddana oo waxbuu ku sirriyaystay kadibna way qosushay fa qultu waa caaishee waxaan ku idhi lahaa faadime caaishaa faadime waxay ku tidhi khasaki wuu kugu kaas yeelay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam min bayni nisaa'ihi xaasiskiisa asagoo ku dhex jiraa wuxuu kugu qaas yeelay bisiraar sirriyaalo uma kadibna anti adiga tabkiina waad oysay falamaa qaama markuu istaagay rasuulka sa'altuha waan weydiiyey maadaa qaala laki rasuulu llahi sal alla calayh wasalam muxuu nebigu kuu sheegay nebiga muxuu kuu sheegay qaalad waxay tidhi maa kuntu ma ahayn aniga oo ma ihi liufshiya faafinaysa calaa rasuuli sirahu sirtiisa oo nebiga hadduu rabo in hadalkan la ogaado kor buu noogu qaadi lahaa dhammaan waad maqli lahaydeen sababta uu hoos ugu dhiga maxay tahay waa sir sababta uu anisiqaasa uu iigu sheega maxay tahay waa sir sirta nebiga inaan bannaanka dhiga mare falamaa tuwafiya markii la oobsaday rasuulullaahi sal alla calayh wasalam qultu waxaan weli way daba taagantaha caaisha cazamtu calayki bima lii calayki min alxaqi casamtu calayki bay tiri casamtu calayki macnaha waxaan kugu dhaariyey waaye allaan kugu dhaariyey ii sheeg waaye bimaa sababtii iigu sheeg lii aniga calayki korkaaga ahoo min alxaqi xaqa ah xaqa aan kugu leeyahay dartii iigu sheeg lamaa eh, xadaatanii maad ii sheegtid maa qaala laki rasuulu ullah sal alla calayh wasalam faqaalad waxay tiri faatima amnacahaa bacdamaa rasuulkii dhintay waan kuu sheegayaa amaa xiina saaranii markuu igu siriyeystay fi lmarati aluulaa markii koobaad fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anna jibriila jibriil kaana inuu ahaa yucaariduhu mid u bandhiga alqur'aana qur'aanka fii kulli sanatin sano kasta maratan hal mar bay isku bandhigi jireen oo ay akhrin jireen aw maratayn ama laba mar waa shakiya wa annahu caaradahu alaan hadda wuxuu ii soo bandhigay oo qur'aankii aan isku bandhignoon isku akhrinay maratayni laba jeer wa innii anigu laa ura u arki maayo alajala waktigii ilaa qad iqtaraba inuu soo dhowaaday maahan geeridaydii baa soo dhowaatay faadime faataqi allaah ilaahay ka baq faadime wasbirii sabar fa innahu maxaa yeelay nicma salafu ana laka wax kuu hormara ama bakaytu waan ooyey bukaa iyo aladii ra'ayti oohintaydii aad aragtay falammaa ra'aa jazaaciyi argagaxeeyey markuu arkayna saaranii ahaaniyata mar labaad buu igu siriyaystay faqaala wuxuu yidhi yaa faadimatu faadimay amaa taraday miyaadan raalli ku noqonin an takuunii inaad noqoto sayidata nisaa'i lmu'miniin mu'miniinta sayidadooda ee dumarka dumarka mu'miniinta inaad sayida u noqoto aw sayidata nisaa'i haadihi alumma ama ummaddan ee tan ah sayidadooda inaad markaa noqoto fadaxigtu waan qoslay daxikii qosolkaygii aladii ra'ayti aad aragtay muttafaqun calayh wahada lafdu muslim wacan haabit can anas qaala wuxuu yidhi ataa calaya rasuulu ullaahi rasuulkii allaa ii yimi waana alcab anigana aan la ciyaaraya maca alkhilmaan ilmu fasallama calayna wuuna salani fii xaajatin danbuu i diray faata'tu calaa ummii hooyaday baan ka daahay falamaa ji'tu markaanu imidna qaalad waxay tiri hooyo maa xabasa maxaa ku soo gaariyey maxaa ku xabisay faqultu waxaan idhi buu yidhi bacatanii rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay baa lixaajatin dan ii diray qaalad waxay tidhi hooyo maa xaajatuhu dantiisu maxay ahayd muxuu kuu diray nebiga oo dan ah faqultu waxaan idhi innahaa sir hooy sir waaye innahaa ayadu sirun waa arrin sir ah qaalad waxay tihi hooyana laa tukhbiranna ha u sheegin bisiri rasuulillaahi rasuulka sirtiisa axadan qofna ha u sheegin anasow qofna ha u sheegin sirta nebiga qaala anas wuxuu yidhi wallaahi low xadadtu bihi axadan haddaan qof uun la xadadtuka bihi waan kuu sheegi lahaa oo adaan kuu sheegi lahaa yaa haabitu haabibow waan kuu sheegi lahaa rawaahu muslim wa rawaahu albukhaariyu bacdahu bukhaari qayb ka mida ayuu wariyey mukhtasiran asagoo gaaban asagoo gaaban ayuu qayb ka mid ah wariyey sidaa darteed siranta oo la ilaaliyo waa shay muhiim ah loona baahan yahay dadka muslimiintana la rabo inay noqdaan dad asraar leh yaa maanta sir lagu aamini karaa yaa maanta wax loo sheegan karaa yaa maanta wax lagu qarsan karaa waa ma jiro ama wuu yaryahay gabadhii maanta guur rabta saaxiibkeed markay dhahda ninkaasaan wada soconaa meel kastay uga sheegaysaa qof kastay u sheegaysaa afkeegii afkaaga isku ammaan qofna ha u sheegi qofkaana wax kuu sheegaya wuu soo baxaa qof kaluu sheegaa hebsaa jirtaa adduunkao dhan ugu faafaysaa dadka muslimiinta waa inay ahaadaan dad asraar leh sirtu waa lagama maarmaan ummadi aan siri lahayn waa laga guulaystaa ummad aan waxooda qarsanayn dhibaato fara badan bay la kulantaa wixii sir ma aha lagu yidhaahdaa waa gooni wixiise sir waaye lagu yidhaahdo qofka sababtuu kugu siraystaa jirtee qofna markaa ha u sheegin xaaladda noocaasa dhibaato badan baa ka timaadaa baabul wafaa'i ballantii oofintii buu baab u yahay bilcahdi ballannada la oofiyo iyo wainjaazi alwacdi yabohyada iyo waxyaabaha la ballan qaado in qofka loo fuliyo loona injaasiyo baabkaagaanaanu geli doonaa haddii rabbi idmo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala